asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo labaatanaad ee kitaabka laba qaacida inteeda yar inaan la yaraysanin oo la yeesin oo yaran daraaddeed aan looga isaga daynin wax dad kulama hagaagi karay sidaan laisdhihin ee waxaba wuxuu heli karaba qofku u baxsado can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu aleyh wasalama kaana yaquul yaa nisaaءa almuslimaat haweenka muslimaadkoow laa taxsaranna yeena yaraysanin jaaratan lijaaratihaa mid darisihi darkeeda waxay u hadyeynaysa siinayso ayna u yaraysanin walow firana shaatin neef ariga gomadiina ha ahaado neef ariga qoofkiisna ha ahaade waxay sabaqaysa hadyeynayso ayna u yaraysanin hadaayan wax kula helaagi karaa waxbayna dhihi باب la heli karto oo heshiiso baabu qawlihi tacaala yamizuuna almuawiciin yani yaciibuuna almuawiciin kuwa mutabariciinta ah kuwa ceebaynaya wax ka sheegaya ilahay markaa eedaynta ugu yeeleeyey can abi mascuudin radi allahu canhu qaala umirnaa bisadaqa sadaqaa nala faray qaala fakunaa nuxaamilu waan xamaalin jidid sadaqo odhan baa rasuulka intaasa inuu hallaali jiray wuxuu ahaa qaadan inuu qaadaali jiray qaala fatasadaqa abu abu caqiilin min nisfi saacin abu caqiil ayaa saac waxay yidhahdeen ina allaha laganiy can sadaqati hada ya abu caqiil intisaac uga baxay buu yuhi leeyahay ilaahay taasana qowlka waa kadeeqtooya uma qaanaka intaas ilahay intisaac ku galaya wama facala hada hada alaakhar ki kala kibaasa badan keenayna sidaa maan u yahay ilaa riyaa haru afutaasala isleeyahay lagaa sheekee fanazalad markaasay soo degtay aladiina yalmizuuna almutawiciina min almu'miniina fi sadaqaati والذين لا يجدون إلا جهدهم أبو عقيل يقول هذا إلا جهدهم ووعدنا أن يكون وعدنا نقض روحي إلى بحر وكواس عامين أيا وكواس وكي لها نقض وعقيل وكي تعدى دائي وعقيل كواس حكم يوم يكون في صدر باب من جمع الصدقة من جمع الصدقة أنواع البر تربنا اللي ينادوه إليه can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alيyه wasalam man asbaxa minkum alyawma saa'ima saaka yaa waa berisa isagoo sooman inaca saaka sooman buu nabiga alay sala slam faqaala abu bakrin ana qaala faman tabica minkum alyawma janaaza maanta yaa janaazad raacay faqaala abu bakrin ana qaala faman aطcama minkum alyawma miskiina yaa maanta miskiin wax siiyey faqaala abu bakrin anas radia allahu canhu qaal faman caada minkum اlyawma mariidan yaa qof jirhan maanta booqday qaala abu bakrin ana radia allahu canhu asqar siiba abubakr anigi faqaala rasuulu llahi sala la alay slam rasuulku ila wuxuu yidhi man samacnaa fi imri'in ilaa dakhala aljanna qofku ma kulmaan afarkaasi ilaa janabuu galaa afarkaas qofkii maalin isku daraa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaal man anfaqa zawjayni fi sabiili اllah yuudiya min abwaabi اljanna yuudiya fi اljanna ya cabd allahi hada khayr man anfaqa qofkii baxsada zawjayni laba nooc laba nooc oo maal laba shay oo maal ah qofkii baxsada fii sabiili illah u baxsada gurdiga fi ljanna jannada dhexdeeda looga dhawaaqa yaa cabdallaahi haadaa khayrka adoonku ilaahay oo kale wanaagyo wanaag baad halkan kale ku leedahay balila faman kaana min ahli salaa min ahli salaad qofkii ahli salaad ahaan jiray salaada badin jiray liidiya min baabi min baabi salaa albaabka salaada looga dhawaaqaya hebel hebel halkan kale kasoo dalbala waman kaana min ahli siyaam duciya min baabi rayaan albaab rayaan la yidhaaho ayaa looga yeedha faqaala abu bakr waman kaana min ahli اjihaadi duciya min baabi اljihaad waman kaana min ahli sadaqa duciya min baabi الصadقة وman kana min ahli الصiyaami duciya min baabi الrayaan sidaa tiri nabig alayه الsalatu wasalam marka nooc walaa nooc khayrka ka midihiba albaab buu leeyahay marka qofkii noocaas darin jiray ee nooca ilaahay ugu dhowaan jiray albaabka sidaa looga dhawaaqaya faqaala abu bakrin الصdiiq radia allahu canhu abu bakr baa wuxuu yidhi maa calىa man duciya min tilka alabwaabi min daruura yani min darar qofkii albaabadaa looga yeedho mid kamida looga yeedhaayo wax dhibaataa ma leh dhibaato waa kale waa kala tageen eh fahal yudcaa axadu qofna ma looga yeedhayaa min tilka alabwaabi kulliha albaabadaas oo dhan qof looga yeedhaya ma jira u jira abubakr radiallahu canhu siduu khayrka u jeclaa qof intaasoo dhan wada samaynayo albaabadaasoo dhan looga yeerayaa ma jiraa faqaala rasuul llahi sala la ala sl kaas rasuulku ilaah yihi nacam wa an takuuna minhum waa jiraa qof albaabadaasoo dhan looga wada yeerayaa adiguna inaad kamid noqotaan rajeynaya karigiis maa minhum buu leeyahay an takuuna iyaahum aan amugeyn nabigu inaad iyo dad badan baa jiri doona albaabadoo dhan looga wada yeeri doono abu bakrina nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu u rajeynaya inay dad kuwa kamid noqon marka kuwa intooda kale dadka intooda kale wax lagu yahay ma jiro baabun kulu macruufin sadaqa wax alla wixii khayrahoo dhaniba sadaqadku weeyaan can xudayfata radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alيyه wasalam kulu macruufin sadaqa baabun atahliilu atasbiixu wالtahliilu waacmaalu اlbiri sadaqa can abi darin radia allahu canhu ana naasa min asxaabi الnabiy salى اllahu alayh wasalama qaaluu linabiy salى اllahu alيyه wasalam dad oo asxaabtii nebiga ka mid oo yani fuqaradii ah yaa nebiga alayh salatu wasalaam waxay ku yidhahan ya rasuula allah dahaba ahlu dusuuri bilujuur dusuur yani alamwaal kafiira dadkii maalka badan lahaa waxay la tageen ajarkoo dhan bay la tageen bay hadalka ay leeyihiin marka xasad kama ahayn qibtaa la yidhaha taasoo kale oo inay kula tanafsan la tartaman bay rabaan waa ka xun yihiin marka inay camalkoodi gaari kari waayeeno waxay ku gaarayaan oo kale iyo bal nebigu u calaalayaan nimankaasi waa naga ajir badsadeen bay yidhahdeen say uga badsadeen yusalluuna kamaa nusalli wayasuumuuna kamaa nasuum oo yani waay ah, muxuu ahay cibaadaad badaniya oon samaynayno way sameeyaanoo way soomaan see u way tukadaan see aan tukanno wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim xoolahooda inta dheeraadka ee xaajadooda ka dheeraadkaana waa baxsadaan oo anaguna markaa taasay marka nala dheer yihiin qaala markaasuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi awalaysa qad jacala allahu lakum ma tasaddaquun oo miyuuna idinkaba ilahay idin siinin waxaad sadaqaysataan idinkaba waxaad sadaqaysataan ilahay waa idin siiyey ina bikuli tasbiixatin sadaqa subxaana allahi idin dhanbaba sadaqad baa ku jirta وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة انت صدق مid walba صدقة سبحاان الله di kasta الله أكبر di kasta لا إله إلا الله di kasta mid waliba الحمد لله qof waxuu samaynayo kale ruuxa kale iska da qof wax wanaagsan aa u tilmaantay ruuxa samee waa fiican yahay intaasoo dhan waa sadaqa laba qofood murmaysa eh, ku haysato eh, eh, oo saarta wafii buci axadikum sadqa yani fii jimaaci axadikum sadq midkii galmadiisa haweenaydiisa uu ku galmoonayana ajr sadaqa iyaduna leedahay aatay marka uu la yaabi doonaa dadkio inta kale waaba waaba garaysteene faqaaluu markaasuu hor yaa rasuul allah an axaduna shahwatahu wayakunu lahu fiiha أjr ma qof baa shahwadiisa la imaanayo oo haddana ajir ku leh wuxuu nafca dunyaduu hakadii moodayaa qaala markaasuu yihi ara'aytum bal ka warrama low ana axadakum low wadacahaa axadkaas hadduu dhigi lahaa shahwadaa fii xaraamin meel xaraama hadduu dhigi lahaa shahwadiisaas si xaraama ugudan lahaa lakaana calayhi fiiha wisrun dambi dushiisa ma ahaan lahaa marka nacam weeyaan jawaab fakadalika sidaasoo kale kale idaa wada'ahaa fi lxalaali kaana lahu ajru lahu ajrun ajr uu leeyahay qiyaas alcagsi baa la yidhaahdo kanoo kale waa shaygoo marka muxuu ahay looga qiyaaso shay cagsigiisa xalan xaraamta iyo baa laysaga qiyaasanay marka dadku waa wada garanayaa qofka haddii uu muxuu ahay haweenay si xaraama ugu tago inay dembi ay tahay marka hadduu si xalaalatiisa ugu tagana marka ah waa ajri weeyaan gaar ahaan hadduu niyooyin kale kusii daro icfaafu nafsihi waicfaafu zawjatihi wa talabi liwaladi saalix iyo waxyaala sidaas hadday niyadiisa ay ku jirto ajrigiisu waa sii badbadanaya marka adduuba isticaadi uu yahay marka abuu marka ajri uu leeyahay ayb marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa inuu muxuu ahay sharaa'icda islaamku inay ku mxuahay caqliga saliimka inay waafaqsan tahay oo adilada sharcigu adilada caqliya ay waafaqsan tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankii marka wuxuu eh, mxuahay daliil caqliya buu u samaynaya wax ku fahamsiinaya nebigu alayh salatu wasalaam baabu sadaqa wa wujuubuha cala sulaamaa yani cala alacdaa xubnaha dadka ayb waa xadiidkan waynu soo marray isagoo riwaayatu eh, riwaaya hore aynu soo marray laakiin riwaayatu caaisha weliba sii tafsiilinaysa can caaishaةa radi allahu canha ana nabiya salى اllahu عalيه wasalama qaal inahu khuliqa waxaa la abuuray kulu insaanin min bani aadam calىa sitiina wa halaaثimiئati mifsal qof kasta oo bani aadamka ka midaba waxaa lagu abuuray lixdan iyo saddex boqoloo xubnood mifsalka meelaha xubnuhu isaga yimaada lafuhu isaga yimaadaan baa mifsal saddex boqol iyo lixdan lafood buu dadku ay leeyihiin kuwa dhaadheer iyo kuwa yaryarba faman kabara allaha waxamida allaha wahallala allaha wasabaxa allaha wastakfara allah wacazala xajaran dhagax ka tuuro ka fogeeyo can طariiqi الnaas aw shawkatan ama qodax aw cadman ama laf aw zijaajatan yani wuxuu mu'diya can طariiqi الnaasi dadka jidkiisa ka fogeeyo ka tuura وأمر بمعروف ayr fr أو نهى عن mنkr ama وx mنkra dadka ka reeba cadada tilka السiتiiن وaلaلaaثiمa اsلاama sirada sabnahaas لحdan iyo saddexda boqol ah oo kale wax anwaacdaas oo intaas isu dhan la yimaada faإnahu ymشhي yومaidin maalintaa wuxuu soconayaa waqad zaxzaxa nafsahu can الnaari yani abcada nafsahu can الnaar isagoo naarta naftiisa ka fogeeyey oo xubnihiisii wada xoreeyey sadaqadii ka wada baxsaday ayuu soconayaa qaala abu tawba axadu riwaayati hada اxadiid wuxuu yihi warubamaa qaala yumsi yamshi halkuu riwaayadii hore ka ahayd waxaa dhici jirtay inuu yidhaaho yumsi wuxuu galbaysanaya yani garabkuu gaaraya isagoo naftiisa neefta ku xoreeyey ayb xadiidkii abu darri marka waa kaynu ku soo marray intaas dhan inay kaga filan tahay maqaamkeeda ay qumaysa laba ragcadood oo duxada ah laba ragcadood oo duxada marka qofkii la yimaada baa muxuu ahaaye xubnihiisi oo dhan kulligood ay u tahay muxua sadaqay u tahay oo lix boq saddex boqol iyo lixdankaas sadaqe ee laga rabo ay kaga gudmaysaa labada ragcadood baabu fii qabuuli sadaqati taqacu fii gayri ahliha dad musaaxiibtayna aan musaaxiibtaynkii dad aan ahayn sadaqada la siiyaayo in alla aqbalayo kolba hadduu qofkan bixinayo isagu uu u malaynayo qofku inuu mustaxaq yahay sadaqa hadduu qof intuu baxsado ay kaga dhacdo qof aan mustaxaq ahayn laakiin isagu aanu qof kaanu garanayo inaan mustaxiq ahayn aanu ula qastine isagu islahaa mustaxiq wey qofkan kadu in alle u aqbalayo oo niyadiisa allah u raacay can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu alيه waslama qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi min ummadii horu nebigu alayh sala slam ka sheekaynaya nin baa wuxuu yidhi laa taصadaqana aleyla bisadaqa laa taصadaqana alleylata bisadaqa walle caawo inaan sadaqad la baxaya fakharaja bisadaqatii sadaqadiisii buu la soo baxay fawadacaha fii yadi zaaniya naag dhilaa buu gacanta ka saaray isagoo aanu garanayn habeenimuu la soo baxay haweenoo meel maraya buu siiyey kii baa marka sheegtay marka faasbaxuu waxay waa berisan dadkii yataxadakanaya ku sheekaysanaya usuldiqa leylata calaa zaaniya naagdilaa xalay lagu sadaqa kuma maqasheen xalay waxa dhacay kii heblaaye ahayda kida ahayd baa min sadaqa usi arkaasu waa khasaaray marka maalna uma hadhay sadaqana uma jirto mataasaa sadaqa ku baxda waxaasay dadka ku sheekaysanaya waa maqlay ninkii faqaala markaasuu heli allahuma laka alxamdu calaa zaaniya ilah adaa maad kule zaaniyada adwak la atasadaqana bisadqa sadaqa kalaan la baxaya fakharaja bisadaqatihi fawadacahaa fi yadi gani in maal qabeena buu gacanta ka saaray sada aan isagu garanayo faasbaxuu yataxadatuuna usaddiqa calaa gani taajirkii hebel ahaabaa xalaysa mid sadaqa uu siiye qaala allahuma laka alxamdu calaa gani la tasadaqana bisadqa faharaja bisadaqatihi fawadacaha fii yadi saari mid tuug ah uu gacanta ka saaray faasbaxuu yataxadatuuna bisuddiqa calaa saari tuug baa xalay wax lagu sadaqasiiya faqaala markaasu yidhi allahuma laka alxamdu calaa zaaniyatin wacalaa ghaniyin wacalaa saarix fa utiya waa loo yimid faqiila lahu waxaa lagu yidhi nebigii muxuu aha zamankaa joogay baa marka loo waxyooday markaa nebigii baa u sheegaya markaasaa lagu yidhi amaa sadaqatuka sadaqadaadii faqad qubilat waa la aqbalay ama zaaniyatu falacallahaa tastacidhu biha can zinaaha zaaniyadii sadaqadaad siisay inay anfacdaa suuroodo oo sadaqadaadii sababteeda ay zinadii isaga dayso ay tiraa waxaan risqi un neefsi canbuuba kaaga iman lahaa waxaan kale haddaad iska dayso un dhankan unbaad mxu ka baratay inaad ka shaqaysate dad ahlulkhayr aho muxsiriina baa jiro oo ilahay ridka si xalaalowba kugu siina wax kale madistaday jira isu waansatay baad iska suurowda oo anugu sabab ugu noqoto jannada ka tagadeedi walacala alganiya yactabiru fayunfiqu mima acdaahu allah qofkii qaniga ahaana sadaqadaa siisay inuu ku waana qaato o dadku waxbay baxsadaan adigo maxaa kuu diida adigu waa dadka ku dayatid oo kugu daydo marka aad u noqoto ahay qof u jideeyey sadqa baxsiga firowda walacala saariq an yastacifa biha can saariqatihi kugeena isaga in sadqadii kaga waan tuugadii kaga waansoomo yaa iska firowda marka waxaa weeyaan aad bay kuleeda kolba qofka biya wanaagsan hadduu ula baxayo waa u jirtaa fi lmutaصadiqi wاlbakiil sida xaaladooda kala yihiin qofka sadaqaysanaya iyo qofka bakiilkooda عن أbي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم مثل البkيل والمتصدق kayfiyadooda bkiilka iyo qofku wax sadqato waxay kale yihiin مثل رajulayni laba nin xaaladooda kale kala mid yihiin عalayhimaa jubbataani min xadiid laba jubbadood oo xadiid ee birca qaba إidaa hama الmuتaصدiqu bصadقة qofka wax sadqasanaya deeqsigiiyo markuu ku niyeysto inuu wax sadqato ku niyeysto اqtaطcad عalayhi ay u balaaranayso jubadaas ka ballaaranayso xatىa tucfiya aarahu ilaa kaafkiisa ay tirtirto ay dheeraanayso dheeraanayso kolku sadqasaba ay dheeraanayso ilaa kaafkiisa ay tirtirto marka qofkan kaba mar alla markuu wax naftiisu wax bixinsigaasay baranaysaayoo bakiilnimadii baa ka zuulayso oo markiisa naftiisibaa waasac noqonayso iimaankiisibaa kordhaayo wa hama bakiilu kolkuu bakrinkaana maslada dambu ku hamiyo tacallaqat calayhi wanqabadat taqallasat calayhi way ku soo ururaysaayo wanqabadat muxuaha yadaahu gacmihiisaa soo soo fogaaya ilaa taraaqiihi alxanihiisa gacmihiisa halkan kale ku dhagaaya gacantaba inuu fidiyo ma karaayo gacmihiisa soo ururaya waxaa ku dhagaaya qabiiska birtahabaa ku dhagaaya wanqabadat kullu xalqatin xalqad ah walo xalqadihii birta kamidiiba waxay ku dhegaysaa ilaa saaxibatihaa mideeda kale ku dhegaysaa birihiibaas wada qabsanaya qaala fasamictu rasuul اllahi salى اله alay slm yaquul rasuulka ilahi baan waxaan maqlay yaquul isagoo oole fayujhidu an yuwasicaha yajhadu wuxuu ku dadaalaya ku dhibboonaya inuu waasiciyo falaa tastaic falaa yastatiicu ma karaayo marka qofkan kadana naftiisa say dayiqa u tahay ee aanu inuu wax baxsadaba naftiisa aanay ugu ogolaanaynin aan ugu raacaynin wuxuu lamid yahay qof raba inuu qamiis biraha hayo ku jira inuu iska waasiciyo rabo oo aan karayninay kusoo urorayso markuu isoo kala jijigaaba isku soo roorayso taasoo kale lamid yahay baabun fi lmunfiqi wاlmumsik qofka wax baxsada iyo iyo qofka maalkiisa ceshada siday xagga maalka horma kasay kala noqonayaan inuu kan kadana baxsigu maalkiisa ugu kordhaayo kana bukligu maalkiisa kaga baaba'ayo oo mid walbaba cagsi ficlihi ilah ugu ilah ugula mucaamaloonayo kii wax bixiyeyna waxbaa ilaah siinaya kii wax ceshadayna wa ilah wixii ka bixinayo عن أbي هريرة رضي الله عnه qال qاla رsuuل الlhi صلى الله عليه وsلم ma min yومi يصبح العibaadu فيهi ma jiraan maalin ay dadku waa beristaan إilaa malakaani yزiraani laba malag baa soo dega fayaquulu أxaduهmaa midkood ba wuxuu odhanayaa اllahuma أعطi munfiqan khلqا ilah qofku wax baxsada bedelkiis وayquulu aakharu kii kalena wuxuu dhahayaa اllahuma أعطi mumsikan talفa ilahu midkii maalkiisa ceshada baaba'si oo maalka ka baabi baabun alkhaazinu alamiinu axad lmutasadiqiin qofka muxuu ahaaye khasinad hayaha ah ee qof kale maalkiisa khasinadiisa u haya mas-uulka uga ah muxuu inuu dadka wax sadaqaysa ka mid yahay hadba wixii hebel intaas hebel intaas kii la yidhaha intuu siiyo weliba naftiisa maqsuud ay ku tahay oo waxba ku bakiilaynin dadkii loo amray sidii loo amray u bixinaya inuu dadka wax sadaqaysa ka mid yahay عن أbي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قاaل إن الkhاaزن الأميiن bkاar hayaha أmiinkiihi ee maalkii loo dhiibay sidii u maamulaya aan qiyaamaynin الذي ينفd ee fulinaya وربما qاala يعطي bixinaya inuu yidhi waa surooda ma umira bihi wixii la faray fayucطiihi siinaya kaamilan isagoo kaamila muwafaran oo taam ah طayibatan bihi nafsuhu naftiisuna ay raalli ku tahay yadfachu u dhiibaya ila aladii umira lahu bihi kii loo amray u dhiibaya axad اlmutasadiqiina ama axad اlmutasadiqayni labada wax sadaqaysa midkood weeyaan kii maalka lahaana waa mutasadiq kan bixiye ee sidii loo faray u bixiyeyna isaguna waa mutasadiq labadu mid walba ajir buu leeyahay baabu anfiqi walaa tuxsii walaa tuuci عن أسmاء بنت أbي بكر الصديq رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم نبga u timid أسmاء رضي الله عنها فqاaلت markaasay waxay tihi ya نبي الله laysa lii min شhayءi mlhi an wax maala melihi إlا ma أdkla عalaya الزubayr wuxuu zubayr ii keenay mooyaane ninkaada wuxuu zubayr ii keenay mooyaane wax kale ma hayo fahal calaya junaaxun dembi ma iga haystaa an arbka inaan wax yar ka bixiyo rabkiga caطyada yar baa rabki la yidhaahaa inaan wax yar ka bixiyo mima yudkilu calaya wuxuu ii keeno zubayr wuxuu ii keeno masaarif iigu dhiibo inaan wax yar ka bixiyo oon xadgudub ku ahayn masaarifta wax yeelaynin miyuu dambi iga haystaa fa qaala markaasu wuxuu yidhi irdakii ma statacti yani wax bixi wax yar wax yar ka liflifo intii aad karayso walaa tuucii haweelaynin yani weelasha haku buranin maalka ku xadisan fa yucya allahu calayki ilahay u kaa weelaso cishadii waxaa weyaan ilahay wixiisa kaa ceeliya cishadii walaa tuukii fa yuuqi allahu calaykum aw af xidhanin maalkaaga ilah kaa xidhanin marka haweenaydu masaaribta ninkeeda u diibo inay wax ka bibixiso waxaan muxu ahaaye ee farsamayso masruufka inaan waxyeelayn ilmihii iyo martidii iyo waxyeelaynin ee wax ka bixiso masaakiinta dawarsanaysa iyo waxyaalahaas wax ka siiso waa u banaanta xadiidka soo socdana waa isagoo kale marka baabun idaa anfaqat ilmar'atu min beyti zawjiha can caaishaةa radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam idaa anfaqat ilmar'atu min طacaami beytiha gurigeeda cuntadiisa hadday haweenaydu wax ka bixiso ka sadaqaysato غayra mufsidatin iyadoo aan fasaadinaynin idan ku ciyaaraynin kaana laha ajruha ajarkeeday leedahay bima anfaqat bixinta ay bixisada ku leedahay walizawjiha ajruhu bima kasab ninkeedina ajarkiisuu leeyahay shaqadii soo shaqeey maalkan soo kasbeedu ku leeyahay walilkhaazin fakaanhayahina wuxuu leeyahay milu dalika isaguna bixintii uu bixiyey maxaa intaa nasoo si markan tidhaahda iyana uu sinay laa yanqusu bacduhum ajra bacdin shay-a qaarkood qaarka kale ajrigiisa waxba ka yareen mid waliba ajir kaamila buu leeyahay marka haweenaydu maalka ninkeeda ay wax ka bixinaysaa waa waxaa masaariifta ku saabsan ee cuntadii iyo wixii lacagtii eh, cuntada ina kusaymso loo siiyey wey marka maalkiisa kale eh, aas mxuaha eh, dukaankiisa ku ganacsada iyo waxyaalahaas iyo maya kuma tasaruf karto waxa iyada u dhiiba masrufaana u dhiibate waxbay ka bixi kartaa baabu maa anfaqa alcabdu min maali mawlaahu can cumayri mawlaa aabilami aabilami abilami ma aabi waa madantahay anzad hilibkaanu cuni jiray jaahili hilibka diin bilax loo bixiyey ninkaas cumayraha aabulaxmi addoonkiisa ahaa baa wuxuu yidhi amaranii mawlaaya an uqadida lahu laxman hilib inaan u dareeriniy dareerin hilib lama taqaano ma taqaana dareerin inaan qadiidka hilib buu marka inaan qadiid uga dhigo buu amray ayb fa jaaءanii miskiinu miskiin baa i yimid faacamtuhu minhu waxbaan ka siiyey facalima bidalika mawlaaya aabi laxmi baa ogaaday fadarabanii waa i garaacay faataytu rasuula اllahi salى الlaه alay slam fadakartu dalika lahu waan u sheegay fadacaahu waa u yeedhay faqaala markaasu wuxuu yihi lima darabtahu maxaa u garaacday qaala yucطi طacaamii bigayri amri bigayri an aamurahu cuntadayda wax ka bixinaya anigoon amrin qaala qaal markaasu wuxuu yidhi alajru baynakuma ajrku waa idin dhexeeyaa yani ajrigiina mutasaawi weeyaan ajrigiisa oo kale aduna le baab عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم laa tasum الmarأة haweeney yaanay soomin وbacduhaa shaahidun isagoo qdooda lagu leeyahay kaasu kuma jiro ramadaanna marka kuma jiro walaa ta'dan yayna u idninna fii beytihi gurigiisa wahuwa shaahidun isagoo jooga ilaa biidnihi idinkiisaana mooyaane kolkuu qof albaabka soo garaaco seeriso ay aragto waa inay ninkaas kusoo noqoto u sheegto tiaa hebel iyo hebel iyo ama dad sidaas yaa jooga kolkuu ka soo furo yidha marka laga soo furo marka qofkii soo garaabay soo gal iska tidhaaho maya maaha wamaa anfaqad waxay ka bixiso min kasbihi kasabkiisa ay ka bixiso min gayri amrihi idankiisa la-aantii fa ina nisfa ajrihi lahu ajarkiisa niftiisu leeyahay ajarkiisa niftiisu leeyahay marka iyaduna nصba ilaa isaguna nصb weey oo waa loo kala qaybinaya xadiid horena waxaynu ku soo maray inuuna laa yanqusu eh, bacduhum ajra bacdin shay inay ka nuqsaaminaynin marka waxaa suuroobaysa eh, laba mid baa suuroobaysa in la yidhaha tankadu waa wixii aan cuntada ahayn wixii cunto aan ahayn hadday bixiso iyana nus bay leedahay isna nus buu leeyahay iyo in la yidhaha nuska hadda la sheegaya waxaa laga wadaa labadooda yani labadooda waa la isla ekeynayaa ajarkii muxuaha midkoodba ajir gaara buu leeyahay marka labadooda ajir marka isku daro uu midba midba wuxuu qaadanayaa uu nus yahay marka ma aha ajri naaqisa maaha baabu tacafufi wasabr is-ilaalinta la is-ilaaliya baryada la iska ilaaliya sabirka loo dulqaato marka xaalad faqri iyo xaalad dhibaato marka qofka ku dhacdo can abi saciidin الkudriy radي allahu canhu ana naasa min alanصaari sa'aluu rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam faacطaahum uma sa'aluuhu faacطaahum niman ansaar ka mid a baa rasuulka ilahi wuxuu weydiistay markaasuu siiyey haddana waa weydiisteen waa siiyey xataa idaa nafada markuu dhammaaday maa cindahu wixii uu hayey maalkii baxrayn laga keenay iyo wixii lamida buu ahaa iyo kolkuu dhammaaday waxa luu hayo dhameeyey buu qaala wuxuu yidhi maa yakun cindii min khayrin falan addakhirahu cankum wixii aan hayo ee maal ah khayr yani maal kasiir ayaa khayr la yidhaaha wixii aan hayo ee maal ah idinka kaydsan maayo idinka qarsan maayo waman yastacfif yucifhu اllah qofkii is-ilaaliya allah ilaalinaya qofka xaraamta iska ilaaliya xaraamta iska jira ilahay xaraamta waa ka ilaalinaya qofkii baryada iska ilaaliya ilah waa ilaalinaya dadka uma baahinayo waman yastagni qofka qani iska dhiganayo qunihi illaah ilaah baa deeqaya dadka uma baahnido waa ka deeqsoon qofka is yidhaaha ilaahay waa deeqaayo ilah dadka uma baahiyo wuxuu dadka kaga deeqsoon ilaah siiyaa waman yasbir qofkii sabrana yusabirhu llah ilaah baa sabirsiiya qofka markay musiiba ku dhacdo ama faqri ku dhacdo sabirsiiya is-adkeeya ama kolkii dagaal lagu jiro intaba marka is-adkeeya oo isagu muxuu ahaaye naftiisa xajiya ilaah baa xajiya oo ilaah baa geesinimo iyo sabir oo qofku marku sida iska dhigo ilaahay ka yahay marka cagsi qofka muxuu ahaay baryana waa kii nebigu alay sala uu sheegay qofkii albaab barya isku fura albaab faqriga ilah u furaya hadduu marka dadka istoos dhigo dadka u baahantay is yidhaaho oo dadkii wax weydiisto albaabka faqriga isagana aluu furaya wamaa ucطiya axadun qof lama siinin min caطaa'in deeq lama siinin khayran uga fiican wa awsaca ugana waasacsan min asabr sabrka wax uga waasacsan uga fiican qofna ilah ma siinin baabun fi lkafaafi wاlqanaaca kafaaf waxa ku filan qofka ku filan aan ka badnayn yaa kafaaf la yidhaaha madishaama noolaysada ay yidhaahaan can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal qad aflaxa man aslam waa liibaana qofka islaama warusiqa kafaafan kafaafna la siiyo waqanacahu allahu allana uu ku qanciyo bima aataahu waxa uu siiyey qofkaas waa liibaanay qofkii ilaahay mxua ilaahay islaamnimada ku hanuuniyo ee risqi ku filanna ilaah uu siiyo allana ku qanciyaayo waa liibaanay lakin qanaca kor haddii la waayo ma jiro qof qofka waxba u tari maayo wax kastoo la siiyo baabu الtacafufi can اlmas'ala laa tulxifuu fi lmas'ala yani laa tushadaduu fi lmas'ala baryada ha isku adkaynin oo baryada ha ku celcelinina dadka intaa ku adkaynin haddii marka qofku u baahdo inuu dadki wax weydiisto inuu si tarbeed iyo marka u weydiisto oo msiful dad u weydiisan haddii loo cudur daardaciyo dadadka ka aqbaro oo iska tago inuu ku celceliyo dul joogo oo iskadaba wareegaysamaa kaasa ilxaaq la yidhaaha ha ku celcelinina dadka baryada ha ku badinina fa wallahi laa yas'alunii axadu minkum shay-an qofkii ka inaan wax weydiisanaynin fatukrija lahu mas'alatuhu baryadiisa iga soo bixiso minaa xaggayga shay-an wax waana lahu kaarimu anagoo nacmaysanaya oo aan soo dhaqaajin aan isla siiyo fayubaaraka lahu fiiha oo loo barakeeyo ma dhacayso yani qof intuu wax weydiiso aan baridiisa daraaddeed anigoo nacaya aan u siiyo haddana in loo barakeeyo ma dhacayso bima actaytu wixii aan siiyey marka qaadna waa inu lamid yahay ka suuraya qofkii markoo la qaadi waayo ee baryadiisa in laiskaga dhaqaajiyo oo muxuu ahaay wuxuu sidaa loo siiyo oo raalli laga ahayn ilah uma barakaynayo qofkiisa marka dale ku kasarto oo si fudud marka dadkii wax weydiista oo marka laga baraysto oo sidaa lagu siiyo ilah wuxuu waa u barakaynaya waana u xalaal baabu karaahiyati lmuqalati linnaas can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay slam qaal laa tazaalu mas'alatu liaxadikum baryadu midkiin bayna ka zuuraynin oo had iyo goorbu baryeysanaya xataa xataa yalqa allaha ilaa ilaahay kalaftoodla qiyaamaha ka yimaado walaysa fii wajhihi mudcatu laxnin yani qadcatu laxnin xabad hiligiisao goosin hiligeyna aanu ka oolin wajigiisa aanu ka oolin oo wejigiisu lafa diran uu yahay ilaa qiyaamaha ka yimaado ayb ilaan muxuahaye mar uu qof wax weydiistaaba waa nabar uu wejigiisa ku dhufanaya uu ka dhigan yahay marka muxuaha ka ilaalin waayo ma waxaa lagu ciqaabaya in qiyaamaha la keeno isagoo wejigiisu wada nabaran yahay oo wada laqasar uu yahay inkuu ogasa yahay عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم inuu midkiinka laho aroortii duulka aado fayaxtiba uu qoriyeysto calىa dahri dhabarkiisa kusoo qoriyeysto fayataصadaqa bihi uu sadaqaysto wayastagniya bihi can الnaas min annaasi dadka uu kaga doortoomo ayaa khayru lahu uga fiican min an yas'ala rajulan inuu nin wax weydiisto acطaahu ha siiyo aw manacahu ama hau diido manacahu dalika ama kaas wixii weydiiso amaanta iyo ama ha u diiday inuu qof wax weydiisto inuu korweysto oo dhabarkiisa guurka intuu guya iyo xarig qaato kasoo korweysto ayaa uga fiican ama dhagaxa jabiyo ama dharka dhago uga fiican intuu naftiisa ka taago marka dadka si aad aragteen dad xoog leh baad meelaha baaburkada laga raacay iyo baabur laga raaci karin baabur dhaqaal aan gelin hafka ama maxaa iyo masaajida iyo dad xoog leh ku jira dadkaas aysan kari yahay kariya baabun faina alyada alculyaa gacanta sare ayaa afdalu ka fiican min alyadi suflaa gacanta hoose gacanta sarana marka waxaa weeye waa gacanta wax bixinaysa weyaan ku ridaysa reertana waa soo reersanaysa imaaraad bay suracdu soo sheegaan laakiin xadiidku riwaayadkiisu gacanta sarana ay tahay midda muntakada ah gacanta hoosena ay tahay midda saa'ilada ah wabda' biman tacuulu ku bilow dadkaad masruufayso waxbixinta waxaad ku bilowda ku horeysiisaa dadka masaarifteedu waajib kugu tahay haweenkaagi aruurtaadi ku bilow marka wixii kasoo soo hara un kolka dadka kala sii waxay u baahan yihiin dad kale ka sii baabun alyad اlculya khayru min alyad الsufla can cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalama qaal wahuwa cala lmimbar suu mimbarka ku taagan bu wuxuu yidhi wahuwa yaktubu sadaqati wa sadaqada sheegayo wuxuu yihi watacafuf can اlmas'ala iyo baryada ka dhowrsiga la iska dhowrayo wuxuu yihi alyad اlculya khayru min alyad الsufla walyad اlculya almunfiqatu wasufla saa'ila gacanta kale waa ka wax bixinaysa ka hoosanaa way soo beriyeysaa quraaxda qaar ba waxay odhanayaan gacanta hoose gacanta sare waa ka qaadanaysaa gacanta hoosena waa ka waxbixinaysaa maakulamaas waxay leeyiin dadka waxyaalkaaba caadadu waxaan ka waxbixinayaan inay maalka intay gacantooda hoos u qabtaan ay saa u fidiyaan oo marka maskiinka uu dusha ka qaado inta miskiinkaa miskiinkan ajirka ugu noqonayo saa ka fiican saas lakin xadiidka ku fasiraya gacanta sare inay tahay gacanta wax bixinaysa qaadanaysaana ay tahay midka hoose hoosena عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم وqultu ilahay baa waxaan weydiistay min غناa'م xunayn inayn غanaa'imteedii rasuulka ilahi weydiistay in wax ka siiyo laguna dadkii طلqada ah buu ka mid ahaa yوم fatxi maka soo islaamay xakiim hizaam ibni khuwayrid radia allahu canhu qaala faacfaani markaasuu siiyey mi-atan min al-ibil buu siiyey uma sa'altuhu faacfaani haddaan boqol kaluu siiyey uma sa'altuhu faacfaani boqol kale saddex boqol buu siiyey markaasu markaas akinu gargaynin uma qaala markaasuu wuxuu yidhi ina hada almaala khadiratun xulwa maalkankadu waa cagaar macaan sida cagaarku xoolaha ugu macaan yahay oo kale dadku ugu macan yahay dad u jecel yihiin faman akadahu qofkii ku faafa biqiili nafsin xaawaka nafsin barwaadi bukhaarina nafs wanaagsan qofkii ku faafa oo isagoon maanta iska daba ridaynin waxa la siiyo qaata buurika lahu fiihi waa loo barakaya waman akadahu qofkii ku faafa biishraaqi nafsin naf unguri unguriweynankeedii oo aqaltaadii ku qaatana طمعna lm يubaaرك lah فيhi looma barakeeyo وkaana wuxuuna ahaada kaladii yaأkulu walaa yashbac qofku wax cunayoon dargayninoo salada noqda walyad اlculyaa khayru min alyad اsuflaa gacanta sare ayaa ka fiican gacanta hoose oo weligaa marka ka wax bixinaya ahaw ka wax qaadanaya ha ahaanin marka aad iyo aad u anfacday asigu bixidaama markaas ku dhaartay inaanu weliga qof dambi wax ka qaadanaynin markaas xataa maalka shay iyo qaaninti iyo qaybtii kulahaa markay loogu yeedhay u diidi jiray abubakr iyo cumar iyo waa ku diidi jiray weligii qof dambi wax maala ka qaado baabun almiskiin aladi laa yajidu ginan walaa yas'l الnaas can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlahu alay slam qaal laysa almiskiinu miskiinku ma aha miskiinka runta ah miskiinimada ku habboona sadaqadu ay ku fican tahay in isaga la siiyaa ma aha bihada awaaf kan kaga wareega ma aha aladi yaquufu cala naasi dadka ku wareegaysa aheedba gurigiis hortaaga ma aha fatarudduhu luqmatu waluqmataan ay dhaqaasinayso muxuu ahay xabad goosan afgeli markale laa goolageliyo yani albaabkan xoogaa looga fotaadayo kana xoogaa looga fotaado ki xoogaa looga saartaadaba ka dhaqaaqay kaas ma aha watamratu watamrataan xabad timir aba laba timirood ay dhaqaasinayaan ma aha qaaluu fama lmiskiinu yaa rasuul allah miskiinku muxuu yahay xogsataa weeyaan oo oo baadsadaa miskiinna waa dargaya isagu ma qadaayo qaal alladii laa yajidu ina yugniihi waa kaan helaynin waxa muxuu kaafi oo dadka ka kaafi aan helaynin walaa yuftanu lahu fayatasadaqu calayhi fayatasaddaqa calayhi aan loona mug yeelanaynin aan aan la fahmaynin xaalkiisa oo aan lagu sadaqaysanaynin walaa yas'alu naasa shaan dadkan wax weydisanaynin ishanayo oo baryada isagoo iska ilaalinaya dadkun aanay garanaynin baahanna oo marka kaas baabun laysa alghinaa can kasrat alcarab qaninimadu ma aha badeecadbadnida iyo alaafbadnida yani maalbadnida ma aha can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam laysa alghinaa qaninimadu ma aha can kasrat alcarab matac badida ma alaaq badida ma aha yani maal badida ma aha qaninimadu walakina alghinaa hina nafsi qaninimadu waa nafta qaninimadeeda qofkii qanaaca marka ilaah siiyo qofkaasaa qani ah qofkii kale siisa waaji waa faqiir weligii marka waa u waa cabsi baa ku jirta maalkan waa kaa baa sidan qofka qofka qaniga marka qofka qaanica ee ugu cadasiiyo qanackaas baabu karaahiyati alxirsi cala dunya عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم يحرم بن aadم بن aadم waa gaboobaa وyشhiب maعahu waxaana la barbaaro oo dhalinyaro la ah iknataani laba shay markuu gaboobo laba shay baa dhalinyarada weliba u ah ayagu aan gaboobaynin alxirصu calى اlmaal dadaal maalka uu ku dadaalayo maalka uu jecel yahay iyo wاlxirصu calى اlcumri ahay nolosha u hadii goor sii jecel iyo geel ma yahay maal jacayl iyo naf jacayl labadaasa dhalinyaro ko-a qofku markuu gaboobo wixii kale marka waxqabankiisii kale iyo waxgaradkiisii markay gaboobaan labadaasi uma gaboobayaano siday dhalinyarada ay ahaayeen bay ahayn bab low kana lbni aadama waadiyani min maali labtaqaahu adian haaliثa عن أبي الأسود أبي الأسود الدؤلي ضارب بن عمرو قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه markuu xaakim البصرة ah buu wuxuu u yeedhay culamaa البصرة quraada culamada qur'aan la odhan jiray midkuu qur'aanka yaqaanayna qur'aanka macnihiisa iyo naftiisa waa yaqaan kuwaasa culimadii culamadii culama البصر u yeedhay fadakla عalayhi waxaa u soo galay ثaلaaثu miئati rajulin saddex boqoloo nin baa usoo galay qad qara'u الqur'aan kulligood qur'aanka wada xifdiyey faqaala markaasu wuxuu yihi antum khiyaaru ahli الbصrati وaqura'uhum ahlulbasra akhyaartoodii baa tihiin iyo culamadoodii fatluuhu akriya qur'aankii akriya walaa yaquulanna calaykum اlamad muddadii aan idinla dheeraanin oo muxua kolka muddadu idinla dheeraato ka cajizin oo aan ka daalin oo bayanxilina qur-aankeena markuu ku cusub yahay markuu xise u hayo waa aadka u aqriyaan oo waxaa u jecelyihin oo ku cunsan waqti dambe ay marka kolka dheeraato sidii muxuu aha ilahay suuratulxadiid uu ku sheegay oo kale inay sidaasoo kale noqdo sidaasoo kale noqdaan buu diidaya ayayna muddadu idinla dheeraaninoo kasoo quluuba qalbiganu aanu ingegin kamaa qasad quluubu man kaana qablakum sida dadkii kol marka uu ilaah yidhi alam yani liladiina aamanuu an takshaca quluubahum dikr illahi wama nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu kitaaban min qabl faqaala calayhim alamad faqasad quluubuhum wakafiru min alfaasiqiin sidaasoo kale markaa noqodayna buu leeyay wainaa kunaa naqra'u waan aqrii jiray waxaan aqrii jirnay suuratan kunaa nushabihu waa biquuli warshida ibaraaca suuraddan ku shafayi jiray u ekeysiin jiray dararki iyo shidadeedaba siday muxuu ahay waay dadka qaarka u canaananaysa ee wax u korinaysa iyo aan ugu shidada xagga ay ka kulushahay aan ugu shafayi jiray bibalaa suurat balaa suurat balaa wate alfaadixa baa lagu magacaabo munaafiqiinta ceebaysa ee ceebahooda ka warantay marka suuraddu noocaas kale ahaan jirtay muqadarkaas oo kale ahaan jirtay baa ayaan aqri'i jirtay fa unsiituhaa waa la ilowsiiyey yani waa la nasakay غayra أنii qad xafidtu minhaa waxaanse ka xifdidsanahay aayad ah low kaana libni aadama waadiyaani min maalin labtagaa waadiyan ثaalثa haddii ibni aadam uu leeyahay laba tog oo maala uu leeyahay ku saddexaad buu dalbi lahaa walaa yamla'u jawfa bni aadama ila turab aadan caloohiisa mooyaan calooshiisa asan buu ilaalay wax kale mabuuxiyo wa kunnaa naqra'u suuratan kunnaa nushabicuhaa biixda almusabixaat sabixooyinka middood surada ku shakay jirtayna waa aqriyi jirtay fausiitaha waa la darsiiyey غayra anii qad xafidtu minha waxaan ka xafidsanay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun fatugtaba shahaada fii أcnaaqikum fatus'aluuna canha ywma الqiyaama lima taquluuna maa laa tafcaluun iyado taas aayad maxaad waxaydaan yeelinin aad ku dhahaysaan oo marka shahaada laysku qoro oo aakhira laydin weydiiyo markhaati laydinku qoro aakhira laydin weydiiyo noqon baabun maa yakruju min dahrati dunya wax soo bixi doona addunyada wanaagga ee soo bixi doona akhir zaman عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس الذي هو idinka baqi maayo إilaa ma ykrج ma yukrij allahu lakum alla wuxuu idin soo saari doono min dahrati dunya dunyada wanaaggeeda quruxdeeda ah kaas maa idinka baqaya baqri idinka baqi maayo ee adduunyada aan idinka baqaya hallayso oo ay masaa'ilta idinka baqayaan futuuxaadki iyo waxyaalihii maarka ilaahay u wafasaari doona iyo iyo akri zamano kale gaarada kulinta ladan soo bixi doonta iyo kuyaaqaasu sheegaya nabigu alayh isalaatu wasalaam faqaala rajulu nin baa wuxu uhi yaa rasuula allah hayaati alkhayru bishaam khayr baa shar la yimaada maarku waa khayr weeye marka loo furo sideed ba kaga baqaysa fasamata rasuulullahi sala allau alay sala saacata saacad baa uma qaala markaasu wuxuu yidhi kayfa qulta see tiri qaala markaasu qultu yaa rasuula allah ayaati alkhayru bishar faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ina alkhayra laa yaأti ilaa bikayrin khayru khayr mooyaane wax kale ma ilaa an uma qaala markaas awa khayr huwa ma khayr baa isagu zaarkudina markaad idinka ma khayr baa qalbiga doonaysaa ina kula maa yunbitu rabiicu ugu wuxuu soo bixiyo oo daciiba dhammaantiisba yaqtulu waa dilaa xabatan bakar buu ku jira aibiraan aw yulim ama ku dhoweeya cagaarka kuwuu soo bixiyo xoolo ay daaqaan ay ku cariyaan xoolaha waa la dilaan ilaa aakilatan qadri lacagaadka daaqda mooyaane daaqday xataa talaad faasilataaha labadeedu safarat shamsa qoraxda ka hor jeedsatay oo muxuu ahay diriqaysay xaasay yani uma awbaadama kaadiday uma istarad calool naftay soo naansatay facaadad ku noqotay faakalad matan mar labaad daaqday taas sida marka waxba ma yeelayo taas mooyaane kuwa kale waa dilaa faman yaakud maalan hawla qofkii qaata bixaqihi ku qaata yubaarak lahu fiihi waa loo barakaynayaa waman yaakud maalan biayri eh, ma qofkii qaata bigayri xaqihi famatlhu kamatl ladi yakul walaa yashbac xaaladiis waxay la midtaa qofku waa cunayo aan arkaynin qayo maaho looma barakaynayo markaa marka qofkii jashaac iyo mudaweynas iyo xaqdarre iyo ku qaata qofkaas baraar ku yahay oo qayrka kaas ee qofka looga baqayaa ay looga baqaya sidii bahiimadii waxaan si tartiiba u daaqda oo kolkay daragtaysa daaq iska joojiso oo muxuaha cadceedsato oo sii hore cunadii hore caloosheeda ku jiray ay qaansato oo gurguriso mar labaad ku noqoto taase waxun ku noqoto laakiin ta isku wato kii hore caloosheeda ku jira waxay ka talogeysa taas waa waa ku dhimataa iyagana marka kalo talolagaysa baabu ibaaxati اlakdi liman acطىa min gayri mas'alati walaa ishraaq maalka qofkii la siiyey isagoo weydiisanin una hunguriyanaynin inuu banaan inuu qaato waxba aanu diida uma baahnayn inuu faqiir mayayo waxba aanu dhihin عن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء maalku nabigu cumar siin jiray fayaquul markaasu lahu cumar cumarkaasu dhihi jiray actii yaa rasuulallah absar ilayhi bini qof iga baahantay rasuulka ilaahay umasahay faqaala lahu rasuulullahi sala allahu alay wasalam ilahi wuxuu ku yidhi qul lahu fatamawalhu qaado oo maalka dhigo oo dhaqo aw tasadaq ama tasadaqi ama sadaqayso wamaa jaa'aka fiiriya marka dadka caam uu sheegay nabiga alayh salaatu wasalaam cumar iyo qayrkiiba wamaa jaa-aka wixii kugu yimaado min haada almaali xoolahan wixii xoolaha kugu yimaado wa anta kayru mushrikin walaa saa'irin adigu mid muxuu ahay guryeerayana aadan ahayn walaa saa'irin mid weydiisayna aanaadan ahayn oou qaado ishraafkaas imaam axmed wuxuu ku fasay inaad tiraahdo hebel hadiidii keeni doonaa hebelbaa dibadda ka yimid wuxuu hadiidii keeni doonaa dhab iyo doonaa wada hadiid taas wey markaysaa sayasir li fulan sayuhdi ilaya fulan sayabcatu ilaya fulan qalbiga saa ka leedahay sidaa waxba qalbiga ka lahayn weydiisaninna waxbu ku siinayaa islahayn lagaba yaaba inaadan aqoninba wixii uu ku siiyo aku diiday laa wixii kalase falaa tarjicu nafsaka naftaada hasiinin eh, qaala saalim saalim ibn cabdillaahi ibn cumar baa wuxuu yihi abi xadiiku ka warinaya madiina markuu ka soo wariyayay wuxuu leeyahay famin ajli dalika sidaas daraaddeed kaana bnu cumara laa yas'alu axadan shay-a ibnu cumar qofna waxba ma weydiisan jirin walaa yaruddu shay-an uctiyahu wax la siiyeyna ma aanu ceshin jirin waxay la siiyana waa ka qaadin jiray kale waa waxaa la sheegay imaamu axmed radi allahu canhu baa maalin muxuu ahaayey raashinkiisa markaas markaas hebel lama soo qaado sadeed soo qaaday markaasa mid xamaala lagu toogalay markaasaa xamaalka qabshada markii la keenay aa la toosiyey bisi hore loo dilay bisi markii la dilay baa marka dhulkeeda keenay biska dhulkeeda kuwada lagu qaboojinayo xamaalkaana waa jooga xamaalkaana markaas ninkii marka ingiriiska kalasiiya uu baxay wuu ka dabageeyey ha uu qaadanay ninkii waa laga dabageeyey oo dhexdaa lagu gaadhay markaas ingiriiskiisa si waxaa ku qaatay si ilmihii waxay ahaabeen qadkaan hore siinayna waa lagu diiday haddana waa qaatay markaasuu ninkaas nin saalixa weeyaan oo waric ah waana gaajaysnaayo waa soomanaa kibisa markuu arkay guri qabtay markaasuu geeriyey isagoo bugureeyey markii la siiyey buu diiday marka muxuu noqday mushrik buu noqday kolkii marka uu ka qancay intuu baxay khalaas xumo lagaa siin uu siiday ee laga dabageeyeyna waa qaatay marka sidaas kale bay ku haboon tahay marka marka qaadishay guxigu guri kaa galo ama aad weydiisataay uma fiicna wixii aan hunguriba ka hagen jirin lagula soo abaaro waa inaadan diidin marka baabu man taxilu lahu اlmas'ala can qabisata bni mukhariqin اlhilaaliyi radia allahu canhu qaala taxamaltu xamaala xamaalad baan qaaday xamaaladnana marka waxaa laga wadaa wixii sulx iyo dad heshiisiintii daraadda uu qaado sida maxaa dad markay qabaaishu dagaalamaan ayaa dadka muxuu ahay ahlukayrka ah qaarkood muxuu intay dhexgalaan oo heshiisiyaan iyo odhanayeen mufti anagaa bixin anaa bixinaya wixii rag ahaa dhintay maftooda anaa wada bixinaya dagaalka joorji odayaashii inta isugu yeelay iyo muxuu ahay udaa qaaday iyo heshiiska dhex ridaayey marka taasoo kalea xamaalo la yidhaahaa xamaaladaasoo kale qaaday ninkaas qabisat bnu muqaaliq radia allahu canhu faataytu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilahi baan u imid as'aluhu anigoo weydiisanaya fiiha yani inuu caawiyo igu taageero anigoo weydiisanaya faqaala markaasu wuxuu yidhi aqim joog xataa taأtiyana صadaqa fana'mura laka biha ilaahay zakadii laga keeno oo aan wax kaaga amarno joog buy uma qaala markaasu wuxu yidhi ya qabiisa ina almas'alaةa laa taxilu ila liaxadi ثalaaث saddex nin mooyaane midkood mooyaane sadaqadu qof kale uma banaana baryadu qof kale uma banaana rajulu taxamala xamaalatan faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiibahaa uma yumsik qof sidaadan oo kale xamaalad qaaday oo marka baryada u bannaan tahay ilaa uu iyadii ka helo haddana uu iska joojiyo intiibuu qaaday ee lagu lahaa ilaa uu ka helo haddana iska joojiyo warajulun asaabathu jaa'ixa ijtaaxad maalahu jaa'ixa yani musiiba aafa ay ku dhacday ijtaaxad maalahu maalkiisa cirib goysay faxallat lahu lmas'ala xataa yusiiba qawaama min cayshin aw qaala sidaadan min cayshin noloshiisu waxay ku hagaagtay ku toosnaatay way labadu waa isla macno sidaad iyo qawaam ma yasudu faqrahu waa sidaad qawaamna yani ma yuqiimu eh, eh, awadahu xaajadiisa wax toosiya yani wax noloshiisu ku fiicnaato maalkiisa intuu ka baaba'ay marka wax eh, muxuu ahaaye nolol fiican ugu noolaado inuu dadka weydiisto warajulu asaabathu faaqa qof faqri uu ku dhacay xataa yaquula inay ka yidhaaheen halaaثaة min dawi lxijaa min qowmihi saddex waxgarad ahoo caaqiliin ahoo tolkiisa oo qaraabadiisa iyo deriskiisa ay ka yidhaahaan laqad asaabat fulanan hebel faqri baa ku dhacay ay iska yidhaahaan faxallat lahu lmas'ala baryadaa u bannaan xataa yusiiba qawaama min cayshin aw qaala sidaada min caysh fama siwaa dalika min fama siwaahuna min almas'ala saddexdaa waxay ahaahayn oo baryadii iyaa qabiisa suxtan yaakuluhaa saaxibuhaa suxtaa booli buu cunayaa saaxiibkeedu booli weeyaan oo boolinimo u saaxiibkeeda ku cunayo saddexdaa wixii aan ahayn saddexdaas wixii aan ahayn oo baryeehi xaraam weeyaan oo wixii qofka uu ku qaataana waa booli boolinimo u ku cunayo baabu icطaa'i man yas'alu man yasأl bغilظة عن أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه qaala kuntu amشhi maعa rasuuli الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilaahay baan la socday wa عalayhi ridaaء najraaniy go' najraan lagu sameeyey isagoo xidhan nebigu عalيه الصلاaةu wasalaam غaliid الxaashiya oo farq adag leh faadrakahu acraabiyu nin acraabiya soo gaaray fajabadahu biridaa'ihi jabdaة shadiida kuwiisiibuu ku soo jiiday nebiga عalيه الصلاatu wasalaam jiiditaan xoog leh jadaba iyo jabada labaduba waa isku mid isku macno nadartu waan eegay ilaa safxati cunuqi rasuuli illahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay maxaa luquntiisa badarkeedii baan eegay waqad ahara fiihi xaashiyat rida faraqiisi isagoo uu raadeeyey oo jidid uu soo jiiday ay mxuaha raad ku reebtay nabar ku reebtay min shiddati jablatihi jididiisa xooggeedii uma qaala markaasu wuxuu yidhi yaa muxamed mur lii min maali illahi aladii cindak ii amar oo yani waxaa laga siiya dhamaalka ilahay aduu gacanta ku hayso fa innaka laa tucطiinii min maalika walaa min maali abika sidaas weliba yidhi maalkaaga iyo maalka aabahatoona mehe maalkan ilahay ad gacanta ku hayso wax iga sii faاltafata ilayhi rasuulu llahi salى الlahu alay slm waa daymooday rasuulka ilaahay uma daxika waa qoslay uma amara lahu bcaطaa awrkiisa in loo buuxiyo wuu faray nebiga alayh الsalaatu wasalaam min makaarimi akhlaaqi alayh الsalaatu wasalaam wa can ilmiswar bni mkrmata radي allahu canهuma qaal qasma rasuulu الlahi salى الlahu عalيyه waslm aqbiya aqbiya waa jamcu qabaa guftaan midka ay masriyiintu yidhaahaan weeyaan ashariyiintu iyo ay qaateen halka gacmaha iyo ka furan iyo dhinacyada iyo ka furan halka kadana ay isu xadhig iskaga xidhaan kaasuu dar sidaa noocaas uu qeybiyey nebiga alayh الsalaatu wasalaam walam yucطi makramata shay-an makramata bna nowfal oo miswarka kada xadiidka warinaya aabihiisa waxba darkii kagama soo hagaagin faqaala makrama makramana odayta aweyna buu ahaayo maxaa tabci kululna leh fa markaasu wuxuu yaa bunay war aabo inطaliq bina ilaa rasuuli llahi salى الlahu عalيه waslm nucaati buu welibay rasuulka ilahay inooge badan soo canaanane faاnطalqtu macahu waan raaco waa u geeyey faqaala markaasu wuxuu yihi udkl fadcuhu ilaya u galoo iigu yeer rasuulka ilahay u yeer intiisa u sheegi lahaa buu leeyahy rasuulka ilahay isoo baxay iigu yeer qaala fadacawtuhu lahu waan ugu yeedhay faharaja ilayh waa u soo baxay wa calayhi minha aqbyadii mid ka isagoo nebigu gashan buu u baxay waa gartay marka wuxuu u faqaala markaasu wuxuu yidhi qaba'tu laka haada qaba'tu haada laka kanaan kuu qariyey kanaan arinkau dhahay alayh salaatu salaam yuu leeyahay qaala fanadara ilayhi waa eegay odaygii faqaala markaasu radiya makrama raali buu noqday marka hildu ku ninkaan ku weydiistay nebiguna alayh الsalaatu wasalaam waa siiyey kitaabu صiyaam baabu fadl الصiyaam عan abi hurayraةa radي allahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيyه waslم qaala allahu عaزa wajل kulu camali bni aadama lahu ila الصiyaam ibnu aadam camalkiisa oo dhan isagaa iskale soomka mooyaane isagaa iskale isagaa iskaledaa marka siyaalo dhowraa lagu fasiraayo mid waxaa weeyaan yani lahu xaqun fii nafsihi wixii camalaha kale uu sameeyaba naftiisu xadi dunyawiya bay ku leedahay ilaa soomka mooyaane waxaa kaloo lagu fasira yani soomka maxaa mooyaane acmaasha kale camal aan ilahay waxaan ahayn lagu caabudin ma jiro sujuudda iyo mxua rukuucda iyo qoyaalkaas iyo waxbixinta qurbaanka la gowriciyo ilahay waxaan ahayn waa lagu dhowaan jiray laakiin soomka waxaan ilahayna loo soomama jiro waxaa lagu fasiraa o kale waa sifa min sifaati illahi subxaana wa taala ilaahay baan waxba cunin oo marka tashabuh billahi subxaana wa taala ayaa ku jira aduu acmaasha waxyaalahaasa lagu fasiraa walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh